بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan joognaa oo cashirkeennu ka bilaabanayaa bilowga suuratu shams suuratu shamsi waa shan iyo toban aayadood oo sida suuradihii ka horreeyey ama ka dambeeyey gaagaaban waxay soo degtay xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maka joogay intaan garanayan arkayna aimada tafsiirka iyo culimmadu khilaaf kama jiro oo waa isku raacsan yihiin inay ku soo degtay maka qaybo ka midana israaca iyo ijmaaca la ysku raacsan yahay bay soo guuriyeen sida ibnu caashuur tafsiirkiisa taxriir iyo tanwiirka shawkani tafsiirkiisa fatxulqadiirka ah iyo rag kaleoo culimmada ka midaba waxay ka dambayso iyada ka soo horreysay suuratu اlqadri ina anzalnaahu fii leylati اlqadr iyada gadaasheedna waxaa soo degay iyada waay waxay ka dambeysay baan leeyahay oo ka horreeyey suuratu اlqadri iyadana waxaa ka dambeysay suuratu اlburuuj marka labadaas suuradood bay u dhexaysay fii qowli ahli اlcilmi ina anzalnaahu fii leylati اlqadri waxaa ku xigtay suuratu shams suuratu shamsina waxaa ku xigtay suuratu اlburuuj suwarkan gaagaaban badankood hal mar bay soo degi jireen uun eray aayaddan u horeysa unbaa suuradda magacu ah in la yska soo gaabsado sida masaaxiftu u badan yihiin masaaxiftu yihiin kutubta tafsiirkana ku badan suuratu shamsi in la yidhaahdo oo wowga layska daayo mararka qaarkood in wowga lagu daro suuratu washamsi la yidhaahdo ama aayaddaba la dhammeeyo suuratu washamsi waduxaaha la yidhaahdo kelimadda u horeysa ay caan ku tahay oo suuratu shamsi waa masaaxiftiiyo kutubta tafsiirka badankood ereygaasaa ugu soo gaaban oo la isticmaalaa laguna gartaa lagu aqoonsadaa ma jiraan sabab gaara ah oo suuraddani ay ku soo degtay ama munaasabad dhacday oo suuraddani ay ku soo beegantay soo degitaankeedii oo gaar loogu tiiri yahay oo sugani ma jirto fadli gaar oo akhriskeeda u gaar ah ama wakhtiyo iyo goobo si gaara ah loo akhriyo ama ajir gaaroo laga helayo ka duwan kii guud ee qur-aanka inta aragnay oo sugan oo salleh ma jiro suuraddu waxay ka hadlaysaa suwarkii makiga ahaa arrimaha ay ka hadli jireenoo ilaahay in la rumeeyo aayaadkiisa iyo dalaa'ilkiisa kownkan uu abuurayna lagu aqoonsado haddii la beeniyana ciqaabkiisa la mudanayo iyo tusaalayo u dhacay taariikhdii hore umam ilaahay beeniyo ciqaabkiisii mutay baa layna hordhigayaa ilahay wuxuu yihi washamsi baan ku dhaartay qoraxda iyo waduxaaha iftiinkeeda xilliga barqada ahe maalintu ay bilaabanaysa iftiinkeeda iyo nuurkeedaas walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa talaahaa markii uu raacee qoraxda gadaasheed iftiimo wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa jallaahaa markuu maalinku iftiimiyo oo wixii mugdiya madow ahaa uu maalin iyo iftiin dharaara ka dhigo waleyla habeenkan ku dhaartay idaa yaqshaaha markii uu daboolo wasamaa'i samadaan ku dhaartay iyo wamaa banaaha allihii dhisay baan ku dhaartay iyo ama wa binaa'ihaa dhismaheeda walardi dhulkaan ku dhaartay iyo wamaa taxaaha allihii goglay ama gogasheeda wa nafsi naf baan ku dhaartay wamaa sawaaha allihii abuuray ama simay iyo ama simitaankeeda isu dheelitiranee loo abuuray oo fa alhamahaa tusiyey oo ku dhaqaajiyey fujuurahaa dembiga ay gelaysay iyo wa taqwaahaa ka cabsiga alla iyo toosnaanteedaba intaasaan ku dhaartaye qad aflaxa waxaa dhab u liibaanay man zakaahaa qofkii naftiisa tahiraa liibaanay waqad khaaba waxaa khasaaray man dasaahaa qofkii wasakheeyee dembi geliyaa khasaaray intaasi toddoba arrimood buu ilaahay ku dhaartay dhowrka aayadood ama toddobada aayadood ee ugu horreeya suuradda mid walba hal makhluuqaadkiisa ka miduu ku bilaabay oo dhammaan ka mida makhluuqaadka ilaahay ee kownkan cajiibka leh marna waxaa ku lamaan nidaamkan adduunka iyo kownka ilaahay u sameeyey ee isna cajiibka ee la yaabka leh khalqigaa sidaa loo abuuray iyo nidaamkaa sidaa loogu dejiyey labadaba waxay tilmaamayaan kana marakacayaan inuu abuuray alla cilmi iyo awood iyo qudraba leh oo wuxuu samaynayana awooda wuxuu samaynaya garanaya ujeeddo iyo xikmad iyo hadafna ka baa ilaahay inuu abuuray bay tusaysaa makhluuqaadkani kuwo iyagu is-abuuri kara maaha nidaamkanna mid isagu isdejin kara maaha haddaba waa la abuuray ilaa iyo haddana aadamuhu intay aqoon iyo awood iyo caqli sheegteen wax lamida waa samayn laayihiin nidaam lamidana waa samayn laayihiin intaa waxay ku tusaysaa alla jiritaankiisa alla qudraddiisa alla cilmigiisa iyo allaga xikmadiiyo falsamidiisa ay ku tusaysaa dib ugu noqow ilahay wuxuu uhi washamsi qoraxdaan qorax ahaan ugu dhaartay qoraxdu waa uunkaas hadda la aqoonsaday inuu ka weyn yahay arlada aan ku noollahay laakiin ka duwan intaay dhulka u jirtaay waa qiyaas qoondaysan waxay yidhaahdaan hadday hoos u soo yara durugtana dhirti iyo daaq iyo qoyaankuba kulka waa gubanaya hadday kor u yar kacdana qabowga iyo barafka dhagax la wada noqonayaa kulkeeda iyo qadarkeeda iftiinkeeda iyo weynankeeda iyo meeshaa cidladaa ku haynteeda qoraxdu waa aayad aayaadka ilaahay ka mida ah. oo khalqi khalqiga ilaahay ka mid ee la yaabka leh halkaa iska socotee wareegaysa wakhtiga iyo daqiiqad iyo saacad aan isbedelaynin ku socota oo sanadkan sanadkiisii sekankay soo baxday soo baxdaa kay dhacdayna way dhacdaa meel kastooo dunida laga joogo qoladay maalintu u gaaban tahay iyo qoladay u dheer tahayba qoraxdaas sidaa iyaduna ah nadaamkaana ku socotaay taayir baa ka banjaray maqli maysid meel dhexda ay ku hakatay maqli maysid cid baa dhexda isbaaro u dhigatay maqli maysid jid bay ka leexatay la maqli maayo bal waxaa wareegaya aadamuhu sameeyey shidaal baa dhammaaday iyo taayir baa banjaray iyo bir baa ka jabtay soomaydaan maqan khalqigaa iyo uunkaa abuuranay dhex marayso mid bay isdardareen laba diyaaradood iyo laba shimbirood oo kale maqli maysid qoraxda nidaamka saacadaha iyo sakanada go-aan ku socota ashamsu waalqamaru bixusbaanin xisaabbay ku socdaan ilaahay yidhi wax lagu xisaabsanayo wakhtigeeda aan ka daayin kana hormarin nidaamkeeda iyo iyaduba allah baa sameeyey wax iska samaysmi kara maaha haddaba washamsi qoraxdan qorax ahaan ugu dhaartay iyo waduxaaha iftiinkeeda haddana khalqiga uunka waaweyn waa badan yahay kuwa aan iftiin daati a lahayn baa jira dhulkaasaa ka mid a ah. iftiinka iyo mugdigu waa u yimaadaan laakiin isagu iftiinna ma bixiyo mugdina ma bixiyo uunkaa iyo makhluuqaadka biyaha iyo badahaasaa ka mid a ah. daruuraha aynu maraynaa ka mida ah korkeennana ah wax iftiinaya inayse bixiyaan miyaa jira waduxaahaa iftiinkeeda waa khalqi sidiisa ahoo aayad ilaahiyah iftiinkeeduna waa iftiin aadamihiiba nolol iyo nacfi ahoo isagana aayaadka ilaahay ka mida ah. iftiinkaa haddii la waayo cidan allaha inuu keeni karta ma jiraan qul ara'aytum in jacala allaahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi اlqiyaamati man ilaahun hayru اllaahi yaatiikum bidiyaa'in iftiinka ayaa idiin keenaya qoraxdii waxaa lagu lamaaneeyey oo looga dhigay astaan iftiin baa looga dhigay marna kul iyo kulayl baa astaan looga dhigay iftiinkuna noloshii iyo maciishadii iyo waxbaa lagu arkaa kulkana waxaynu soo marnay siraajan wahaajan siraajan waa iftiinkii wahaajanna waa kulkii badnaa kulkii badnaanaba roobkii iyo daruurihiiba biyaha kululaanaya bukhaarka kicinaya kadibna daruurahan askumayee kor samada aadaya qabowga markay gaaraan roobka noqonaya dhulkiina wax ka soo saaraya iyo iftiinkaa soo baxayee dhirtuba ku baxayso haddana layidhi jirkii bini aadamku hadduu iftiinka qoraxdaba waayo waa in dawe iyo kiniin lagu wadaayo irbada lagu duraa waxaa layihi laftaadu adkaato difaac badanna yeelato fitamin d waxa la yidhahda ad u baahanta waxaa laga helaa subxii qoraxdu markay soo baxda ta duhurkiia maaha subaxii inta hore inay aada u kululaanin jirkaaga inay ku dhacdaan laga helaa haddaad weydo kinin inaad cuntaad u baahantay adiga lafoo xorbash bay noqon wayba iska wadaa burburi maaragtaa dhirtii keliya ma ahanee lafihii dadka xataa ku adkaan oo ku baxaya difaacaadkii oo dhan baa ku xidhan waa duuxaha iftiinkii gelinka hore ee subaxa hor ahaa waay waa iftiinoo la shaqo teg la xamaal teg indhihii waxarke cadow la yska arag dhirtii ku baxday jirkiina lafihii ku adkaystaba lidaalika waxaa lagu leeyahay ilmaha yarkaa subaxa hore bannaanka yar fadhiisi xataa baraf hadduu jiro ilaysyada qoraxdu ha ku dhacaan si difaaca jirkiisu u adkaada lafuhuna u dhismaan sa haddaad yeeli weydo goojo carabka ugu dhibci kenin halliqo irbad fitamin d ah lagu dhajiyo maxaa waxaasoo dhan ka fiican oon saydhafakti lahaynoo lagaga maarmaa ilayska qoraxdae markay dhacayso xoogay ka hor iyo markay soo baxday hor leedahay duxada waxaa la yidhahdaa barqadii goormay bilaabataa qoraxdu waxaa la yidhahdaa ishaadu intay qabato qayda rumxin waran joogi markay kor u soo kacdo waa marka ayna leeyihiin vitamin d baa laga helaa iftiinkeeda laguu sheegayo wey iftiinkaasi vitamin d inuu dadka siiyo yaa raaciyey ma dhakhtar baa irbad silin ka soo raaciyey mise waxba ay dhakhaatiir iyo isbitaalka usoo buufiyeen kala waa cajaa'ibka qudrada ilaahay iyo cilmiga ilaahay iyo xikmaddiisa waay marka washamsi baan ku dhaartay waduuxaahaa iftiinkeeda iyo nuurkeeda midka gelinka hore ee barqadii ah waay waa marka si fiican loo yaaco weeye cidba guri kuma hadho nafoorad bay kugu aamintaa xilliga risiqa la doontee wax la bartee la qaraab taga wey walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa talaahaa markii uu qoraxda raaco dayuxna waa khalqi jurmigiisu intaa leegyahay aadamuhu maxay ku faaneen oo cilmi weyn baan gaadhna yidhaahdeen dayaxaan tagna bay yidhaahdeen adduunkana lalama tartami kara yidhaahdeen dayaxaan xarun ku samaysannay laakiin isaga yaa abuuray halkaa yaa ku haya adugu waad dul taagan tahay hawaana ka sokaysaaye meesha ayaa ku haya isaga ayaa abuuray iftiinka ayaa u yeelay innahu allah allah weeye haddii aqoon iyo adkaysi badan iyo dadaal badan iyo meel fiican inaad gaadha ay ka dhigan tahay inaad tagtay allihii ku abuuray meesha ee ku haya ee suu yahay ka dhigay ee tilmaamaha ugu yeelay isaga aqoon iyo cilmi iyo xikmad maxaadu maxaad u aqoonsantah isagaa ma aqoonsani anu cilmi baan leeyaho waan gaaray ciddii meesha ku aboorta ee ku haysana cilmi iyo awoodu ma aqoonsani soo iska yeelyeel maaha isindhatir waaye marka walqamari dayax ah dayax ahaan uunka intaa la egey halkaa joogee intaa fog ee halkaa lagu hayo waa ayad aayaadka ilaahay ka mid a idaa talahaa markuu raaco isagana iftiin buu leeyahay iftiinkii badnaa maalintu markuu dhammaado mugdiga habeenka yimaado dayaxaa yar khafiifiya culayskiisa idaa talahaa qoraxda markuu raacana laba labadaba waa raacaa iftiinkiisaa laga hadlayaa saasaa ugu dhow macno ahaan qoraxdu markay maqhribkii dhacdo bisha horaanteeda kadib baa iftiinkiisu muuqdaa isagoo dhinacii galbeedka iyo dhicitaanka kaa jira iyadii way dhacday isna waa ka sii dabadhacaya soo ishu ma qabato iyadii iftiinkeedii waa galbaday iftiinkiisiina waa sii daba socdaa markuu afar iyo toban shan iyo toban xilliga uu dhammaystirma noqdana iftiinkeedu markuu kaa qarsoomo inta kale iftiin iyo nuur ma leh baa iftiinkiisu bedelayaayoo booskii soo buuxinayaa isna joogi maaye waa ka daba tegayaa waa dabaka daba dhammaanaya marka walqamari dayuxu idaa talaahaa markii uu yada raaco macno labaadna aayaddu waa tilmaamaysaayo dayaxa iftiinkiisu iyaduu ka qaataayoo daba socda waa iftiin qoraxdoo ku dhacay oo ka sii bidhbidhayo wey iftiinna ma yeesho markay kala qarsoomaan isaga iyo qoraxdu marka uu madoobaado wey marka dhulku kala dhex galo iftiinkeedii uu wuxuun ka qaadanaya hiigsanayeyna gaari waayaay waa xilliyada uu madoobaado waay aayaddani marka waxay tilmaamaysaa dayaxaas iftiinkiisu qoraxdaasuu daba socdaayoo ilaysyadeeda ka qaataa shuaaceediyo iftiinkeeda ku dhacay buu haddana uu mugdiga khafiifiyaa iftiinkeedii buuna daba socdaa hadduu markuusan ka hor dhicin iftiinkiisu iftiinkeedu hiigsadaayoo daba soconaya sidaa yaa u habeeyey nidaamka sidaa ah bilow bisha iyo bartamaheedaba in iftiinkiisu iftiinkeedu uun daba socdo yaa sidaa u habeeyey iyada iftiinka inuu ka qaatayaa u qoondeeyey innahu allaah unka sida waad ugu timidee adu maxaad ku darsatay dayax gacmeed baad dirtay diyaarad baad fuushay waxaad tidhi daruurihii baan gaadhay daruurahan iyo unkan yaa samaystay dayax baan tegey dayaxan yaa meesha ku samaystay kuwo kalea iga korreeya gaadhin yaa meesha ku maamula waxay ku kala duwan yihiin yaasaa ka wada dhigay innahullaah intaa ma ogoli waan sa arkaa maalin cadindhaha isqaba wey saas darteed ba ilaah kadib wuxuu yidhi ta saddexaad wanahaari qoraxda ku dhaartay idaa jallaahaa markay iftiimiso maalintu markay wax walboo mugdi saaraa shaaca iyo daboolka ka qaaday ka rogto oo dharaar wax walba uu noqdo iyo waleyli habeenkii idaa yaqshaahaa markuu daboolo labadan damiir ee jallaaha iyo yaqshaaha ma qoraxdaynuu celinnaa iyadunbay kuwii horeba u noqonayeene waduxaaha iftiinkii qoraxda talaaha qoraxda uu raaco maalintu markay qoraxda faydo habeenku markuu qoraxda daboolo saam miyaan dhahnaa mise labadan dambe dhulkaynuu celinnaa maalintu qoraxdu markaa maalintu markay dhulka iftiimisay ka faydo madowgii habeenka habeenkuna daboolo oo iftiinkii maalinta ka daboolo sida ilaahay u yihi yuqshi leyla nahaara habeenkuu ku daboolaa maalinta ma labadaasaan u celinaa qowlaani liahlilcilmi waaye lafdiga daahirkiisana qoraxda in loo celiyo la iswada raaciyo haahaada iyo damiirta saasay ku dhowda saa darteed maalintu qoraxday si fiican u faydaysaa maalinna waxaa la yidhaahdaa markuu habeenku daafaha ka dhammaada inta muuqata dharaarti iyo iftiinka iyo nuurkuna wada gaadho astaamaha mugdiguna baabba'aan markaasaa maalin la yidhaahdaa maalintu waxay caddaysay oy dharka marada ka fayday jiritaanka qoraxda oo qoraxdii bay calaamad u noqotay lagu garto maxaa laga wadaa si kale u dhaho adigoo guri ku jira daruurahoo ka sokayoon qorax la arkin iftiin maalin oo dhammaystiran markaad aragto inay qorax joogtaad garataayoo caddayn u noqotaa iftiinka markaad weydana inay qoraxdii aydan jirin baad garataa haddii guri lagugu soo xiro cirkana aadan arki karin inay qoraxdu joogto maxaa kuu caddeeya iftiinka maalintaad ku garataa dhinacaasna waa laga eegayaayo wannahaari maalinta idaa jallaahaa qoraxda marka uu faydo ee uu caddeeyo qorax inay soo jeeddo oo mugdi iyo madow dhammaado iyo waleyla habeenku idaa yaqshaahaa markuu daboolo inta meesha ay ka baxdo uu raadkeedii tirtiro iyana ma muuqato raadkeedna ma yaallo mugdii bee habeenka yuqshi leyla nahaara noqday maalintii buu daboolaa yukawiru leyla cala anahaari wa yukawiru nahaara cala aleyli waay saasay isu daba socdaan sida maradii lagu duudadayo oo kaleeto iftiinka socdaayi mugdigaa daba socda waa dadayaa meeshuu maraba waa ka daba maraya waa isdaba wareeggaas inay isa soo gaaraan oo hal meel isugu yimaadaan meelna ka wada maqnaadaan ma dhici kartaa maya la shamsi yambagii lahaa an tudrika alqamar wala leylu saabiqu nahaari midna midka kale ka badin maayo nidaamkaas ilaahay xukumay oon isbeddel lahayn oon sakan sakan daba marin oon daqiiqad daqiiqad dhaafin oon saacad saacad seegin bay saa ugu socotaa saa darteed dunida awqaadda salaadee la sameeyey sumadan arag labiyo toban bilood sanad ahunbaa loo sameeyaa maalintu ma sabtimaa mise waa axad waa laga saaraa meesha bisha kowdeeda duhurku intaasuu soo galaa casar intaasuu soo galaa qoraxdu intaasay dhacdaa qorada xilligaasay soo baxdaa intaa labaiyo toban biloodun baa la qoraa ku noqnoqodu ma baahna maanta bishu intay tahay sanadkii hore intay qoraxdu sakankay dhacday bay dhici la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar wala leylu saabiqu nahaari mid xoogi kara ma jiraan mid walba mar kala bataan yuuliju leyla fi nahaari wayuuliju nahaara fi leyli waa inagu aad uma dareennee dadka maalintu wax yar noqoto ama habeenku wax yar noqdaa dareemi kara inta ayaa sidaa sameeyey allah aadama waan aragnaa markhaati inay dhacdo waan ka nahay laakiin ma wax awoodaan ku leenahay ma wax saamaynaan ku leenahay ma waxbaan ka bedeli karnaa ma mid baan dib u dhigi karnaa midna horey baan u riixi karnaa kala nabi ibraahim calayhi salaam namruud markuu ku yidhi fa in allaha ya'tii bishamsi min almashriqi faati biha min almaqrib ilaahay dhinacaa bari buu ka keenay adu gadaal balu celiyo kala jiree dheh wixii o dhan uu sheegi jiro o dhan muran bay noqotay marka iyo huha aan jirin fabuita aladii kafar waa wareeray gaalkii wax allaale wuxuu sameeyuu garan waayey halxidhaalihii waa xidhmayoo afgurisaa ku dhacday wasamaa'i samadaasaan ku dhaartay korkiinna ah iyo wamaa banaahaa wa binaa'ihaa dhismaheeda iyadana labadan eeg samadaa taagan bikayri camadin tarawnahaa baa ilaahay kor yeelay tiir hayaa lama arko idinku toban dhagax ama hal dhagaxoon tiir hayni halkaa ma istaajin kartaan qolyahan jaadibidiyadiiyo waxbaa soo jiita diidan waxay dhaheen aadamuhu markuuba halkaa ku hayn waayey buuqiil ka dhigtay dhulkaa soo jiidanaya ilaa saynis yahaantiintu qaar diidan baa jira waxaan max soo jiitay ma jira awoodda baa dhammaatay oo markaasuu meeshii u dhoweyd iska aaday leh si kastaba dhaho qolaa waxay yidhaahdeen markuu halkaa ku hayn waayey buqiil ka dhigtay waxbaa soo jiitay si kastaba ha noqotee dhagax halkaa ma ku hayn karna aan waxba haynin gurigeennan maxaan tiirasha u wada taagnaayoo biimiska loo samaynayaa birtana loo shubayaa ha xajiye waay ilaahay samada intaa leeg rafaca asamaawaati bikayri camadin tarawnahaa waay wax tiroo aragtaanoo hayana ma laha oo maxaa haya ina allaha yumsiku asamaawaati waalard an tazuula ilaahay baa cirkiga dhulka ka haya inay meesha ka dhaqaaqaan oo dhulkana maxaa laga hayn dhulkan laftiisa maxaa ka hooseeyo haya meel cidluu iska taagan yahay dhulkani maxaa ka hooseeyo haya ma tiirar baa haya maya toddoba dhuloo isku daboolan weeyo meel cidlaa iska taagan yaa haya in allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula indhahaaga ma ku aragteen haa aqoontii aadamuhu intaa ma gaadhay haa yaa sidaa ku sameeye meesha mooyi yaa ku haye mooyi aqoonta haynteeda iyo samaynteeda ma dayi karaa maya innagu cilmi ma leenahay haa aqoon baan leenahay haa caqli baan leenahay haa intana ma samayn karna haa yaa sameeye mooyi way iska samaysanta waxaasad wa ku hadlaa oo caqli leh wakaa waxaa la raba in lagaa gado oo sheeka bareley lagaaga dhigo wasamaa'i baan ku dhaartay iyo wamaa banaahaa waa binaahaee dhismaheeda ilaahay sooma dhihin wasamaa'a banaynahaa biaydin wa innaa la muusicuuna waan awoodnaa xoo awood baan ku dhisnay waan awoodnaa waalarda farashnaha dhulkana waan gogollay fa nicma almaahiduun kuwo gogol fidsan idiin dhiga annagaa ugu nicmo badan nicmana abaalkeedu muxuu yahay in lagu shugriyo waay waalarda dhulkaan ku dhaartay iyo wamaa طaxaaha gogosheeda walarda bacda daalika daxaaha fidinteeda saa loo fidiye طaxaaha iyo daxaaha haddii daal la akriyo iyo haddii taal la akriyo isku macno waay xarafka unbaa kala duwan macnuhu isku mid waay haddaba dhulkaas sidaa u goglan seexo jidad ka dhiso qodo beer ka samee daaro ka taag ku dul ciyaar habeeniyo maalin joog ku dul noolow markaad dhimatana ha lagugu duugo alam najcal ilarda kifaatan axyaaan wa amwaatan yaa saa u sameeyey taasaan ku dhaartay ay ku dul nool yihiin hadday dhinteen hadday dhinteenna ku dhex aasan yihiin markii horena iyada laga abuuray hadhowna laga soo saari doono yaa sidaa u sameeyey allah iyadaasaan ku dhaartay buu ilahi subxaana wa tacaala iyo fidnaanshaheeda ay gogosha tahay ay firaashka tahay aad sidaad rabtaan u raaxaysanaysaan weliba ilaahay idiin leeliyey jidad idinku yeelay biyo mareen idinku yeelay baar idinku yeelay huwa aladii jacala lakum اlarda daluulan mid laylyan oo idin hoggaansan dhulkaas sidaa la eg kaad qodayso iyo kaad jeexayso iyo kaad dhagax ku dhufanayso iyo kaad dab ku shidayso midna iga daa ku dheh sidaad rabta yeel waa kaa iska ogolya aluulan waa mid idiin carbisan oo idiin laylyan oo hayin idiin ah oon idiin diidaynin waayo haddii dhulka meeshaad qoda hayqodin ay ku dheelayd meeshaad wax ka taagtan ha iga taagin ku dheelahayd markaad seexanaysa meel ha i ay ku dheelahayd soo cadaab ma noqoteen nicmada yaa kuu sameeyey innahu allah inaad ku shukriyada ku aqoonsato beddelkeedii inaad beeniso maba jira dhahda miyaa wa nafsin naf baan ku dhaartay meel fog baa laynooga soo bilaabay makhluuqaadkii laynoo soo sheegay waa laba qaybood mid ili qabato adina taaban karaya ciddii gaadho dhulka iyo la midka ah kuwa ili qabato anfacoodana la arko laakiin wax la qaban kara aan ahayn maalin inay soo gasha iftiin waad aragtaa laakiin wax gacan lagu qabta maaha habeenka waad aragtaa madowgiisana waad aragtaa maalin iyo iftiin waad aragtaa laakiin wax la qaban kara miyaa waa wax noloshaada saamaynaya oodan ka maarmi karin oo nacfi kuugu jira oo adduunkao dhan saamaynaya oo la wada arkoo la wada qirsan yahay wax gacani qaban kartana aan ahayn suu doonu ilaahay u abuuray yaasaa u kala noocnoc uga dhigay innahu allah adiga inaad isku taagtood beenisood murantaay macno darra wanafsin hoos baa marka la soo galay meeshii fogeyd baa laga yii mogta wa nafsin naftan aadamahan ku dhaartay iyo naflaydan iyo wamaa sawaahaa allihii simay ama iyo simisteeda naftan iyo uunkanaan ku dhaartay innaga dheh meel fog maxaad u aadi laba labadaba nafsunta way soo geli jirkeenna iyo abuurkeenna wuu soo geli war madax iyo minje minjeiyo lugaa kuugu hooseeya madax baana kuugu sarreeya adigan abuurkaagan aan ku dhaartay yaa sidan ku abuuray haddana isu dheelitirkaagan aan ku dhaartay fii axsani taqwiimin baa lagaa dhigay facadalaka axsani suuratin baa lagaa abuuray joogga u fiican baa laguu taagay waa laysu kaa dheelitiray waxa yaab kale waxaa weeye dadka qofka ugu dheer iyo qofka ugu gaaban tirada xubnuhu waa isku mid madaxii bay wada leeyihiin indhihii bay wada leeyihiin sankii iyo dhegihii afkii bay wada leeyihiin ilaa madax iyo minjay wada leeyihiin xubnihii waa isku mid mid laleeyahay xubinkii meel lagaga sameeyaa la waayey oo kan u dheeraayo way la ekayde bini biniaadamku waxay yaqaanaan hadday astaamo samaynayaan astaamihii waxa dheer ay ka buuxiyeen haddii la gaabiyo way qaadi weydaa kanu dheer iyo kanu gaaban xubnihii wa wada qaadeen intuu kan lahaabuu kanna wada leeyahay kanu ballaaran iyo kanu caataysanna waa isku wada mid yaa sidaa wax walba isula ekaysiiye isugu jaangooye maadaa saa iska dhigay mabaadan jirin aduu markaad dhalatay intan waad lahayde adifka iyo adduunka ku soo biirtaye yaa kuu sameeyey way koreenoo way weynaadeen yaa koriye maadaa koriyo wax siiye yaa isu kaa dheelitiray tiray inahu اllah haddana faidaa huwa khasiimu mubiin muran buu la soo taagan yahay waxaa kaloo soo gelaya nafta iyo ruuxda kugu jirta intaa geedaha iyo gidaarre kaa xoog badan baa jiriya dhagxan kaa adadag adigaa socdee uunkii kala maamulayee adoo intaa itaal le eg oo tabar daran baadgeel dheh maroodi dheh xayawaan dheh daara iyo dhagax dheh baad xagga iyo agga muluqmuluq oga leedahood uga baxaysaayo oad kala dabanaysaa naftaa iyo noloshaa kugu jirtaay ee markay kaa baxda derbi meel yaalle iyo alwaax meel la dhiga aadan ka duwanayn naftaasa yaa abuuray ma aragtay weligaa iyadaad ku nooshahay ishaaduna ma qabato hal mar baa la arkaa jaanis lagaga sheekeeyana lama helo marka nafta lagaa qaadayo baad sii bixinteeda ishu ku dhacdaa oo nabigu yihi naftu hadday baxdo tabicahu tabicaha albasar indhaha raaco saa u taagana qofka indhaha loo laabo qofka dhintaay muxuu indhaha saa ugu taagayaa baashii wuu sii fiirinayaa baashii macaanaydi lagala tegala buu sii fiirinaya marka indhaha in loo laabo waay indha fiirin indhataag waxba ku tari tari tagta indhaha isku qabsa waay saas darteed naftaana yaa simayoo iyadana abuuray inahu allah adu ma aragtay haddii lagu qala la arki maayo haddii kombyuutar lagu saara la arki maayo inay kugu jirtana la wadoogaa kuwa diidan ba waxaan ku dee nafta ma aqoonsantihiin waxay dhi annaga waxaanaan arag oonaan taabanin amaan la cabiri karin oo la miisaami karin ma rumayno nafta ma rumaysantihiin baan ku idhi kaasay dhaheen haa itaalkeeda intee leegyahaan ku idhi kaas waxay dhaheen ma garanayno midabkeedu seogyahaan ku eri waxay dhaheen ma garanayno dhubucdeedu intee la egtaaan ku eri waxay dhaheen ma garanayno waxaan ku rideedna maxaad ku rumayseen mid baa wuxuu rideedna waa la miisaami karaa okay miyadii baad qaadanood miisaanteen waxay dhaheen maya qofku markuu noolaa iyo markay ka baxday intaan miisaanno baan garaamyo udhexeeya aragnay dheheen waxaan ku leedahay waxa idinku rabtaanna iska rumeeya waay haddiiba laakiin aad ogolaateen waxaadan arkin oodan arki karin aadan shanqarkiisa maqli karinoodan maqal ishaasuna qaban karin gacanna taaban karin cabiruu leehina aadan garan karin adigana jiritaankaagu ku xidhan yahay haddaad rumayseen inta kalena iska rumeeya halkaad murmi jirteen iyo meeshaad doodi lahayd waa la dhaafay saa darteed waa mar kale qaybta ilahay wayasaluunaka can iruuxi war naftan jinni maxay tahay ku dhahayaan qul iruuxu min amri rabbi amar iyo khalqi ilaahi waay wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila aqoontiinna way yar tahayoo looguma talagelin xadka aqooneed ruux ku aqoonsataan inay cilmigiinu gaaraba aadama looguma talagelin marka waa iswareerinaysaane marna garan maysaan oo fa alhamahaa naftii garansiiyeyoo ku dhaqaajiyey dareenka iyo rabitaankeedana ku beeray fujuurahaa wixii dembi u ahaa iyo wa taqwaahaa wixii alla ka cabsi u ahaa naftan dembiga ku dhaqaaqaysa shahawaadkeedii baa lagu beeray halkaasay ku aadday tan kalena cabsi iyo iimaankii baa lagu beeray iimaanka ay alla kaga cabsanaysana waa hibo allah bixiyo shahawaadkan ay kufriga ku raacaysana waa wax alla inagu beeray oo qofku xumaan iyo shahwe iyo zina markuu rabo inuu sameeyo dareenkani waa dareen ilaahay ku abuuray si wanaagsan u gudaa la yidhi laakiin dareenkan xumaha uu ku maagayo dareen ilaahay ku abuuray waa naf walibana iyadoo loo kala caddeeyey xaq iyo baailkii wixii loo abuuray baa loo fududeeyey saynu suuradda dambe ku arki doonno intaasi marar badan buu si kala duwan ilaahay intan uu ku dhaartay ugu dhaartay wاduxaa wاlleyli idaa sajaa waa inagu soo socotaa habeen iyo barqadii kalaa wاlqamar wاlleyli id adbar iyadana juskaa kan ka ka horeeyay ku jirtayoo suuraة اlmudair soo mahayn wاlleyli idaa yakshaa wاnnahaari idaa tajallaa iyadana waa suuradda soo socota soo maa siyaabahaasoo kala duwan buu ilahay ku dhaartay samadana marar badan baaba lagu dhaartay iyadan waasamaai daati lburuuji waasamaai waaariqi ilaa aakhirka wasamaai wasamaai wasamaai qur-aanka aad bay ugu badan tahay intaa khalqigaa lagu dhaartay intaba waxay tilmaamayaan waana cajiibi khalqillaahi weeye intoodabana aadamaha adduunyadoodan manaafic iyo nacfiba ugu sugan intaba nidaam bay ku socdaan dunideenna bilaa nidaam iskama socon karto wuxuu rabaa inuu ku yidhahdaa makarafoonkan isma samayn karo laakiin qoraxdu iyadaa is samaysay wuxuu rabaa inuu ku yidhahdaa saacaddu isma samayn karto laakiin habeenkiiyo maalintu iyagaa isa sameeyey wuxuu rabaa inuu ku yidhahdaa miisku isma samayn karo laakiin aadamuhu isagaa isa sameeyey dabeecad baa samaysay wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo wakhtiga iyo xilliyada isbeddelkooda wax isagu isa samayn karaa ma jiro laakiin habeenkii iyo maalintaa nidaamka adduunka socdaa ayaan isbedelaynin isagaa aysa sameeyi inuu ku dhuu rabaa haddana wuxuu rabaa inuu kaaga dhigay sidaasaa caqli iyo cilmigii saxda ahaa inuu kugu sheegu rabaa waa kuwa ilaahay ku tilmaamay wa akaruhum laa yacqiluun badankood caqliba ma laha laakiin aadamuhu ogow soomaalida waxay yidhaahdeen qofku maalkiisa wuu saloogaa muraqiisana waa saloogaa laakiin maankiisa ma saloogo maalkaagu intuu baahidaadii ka yaraado waad saloogiyo waa igu yaryahay waa dhihi muruqaaguna wixii aad rabtay intuu kuu wada qaban waaya tabartaada waad saluugi laakiin maankaaga maxaadan u saluugaynin maan baa wa isagaa wax lagu saluugaa intaasaaba garasho ka ahee tii lagu saluugi lahaa ma hayo tu ka fiican baa saluugta soo maaha tii karashadii ka badnaydee waxaan ku saluugi lahaa maba lahaba de saa darteed cidna maankii ma saluugaa la yidhahdaa maanku waa garashadii caqliga kan sidaa leh inhum ilaa kal ancaami xoolahoo kala way bal hum adalluu sabiilan iyagaa ka liita xoolaha maankii iyo garashadiibaa sidaas ka ah haddii garashadii wax ku garan lahaa sidaa ka noqotay miduu iyada inay hoosayso ku ogaada male dee waa inuu isla qumanaadaa wey wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan inuu ahaada way weligii ka soco qad aflaxa waxaa liibaanay man qofkii zakaahaa naftaa tahira waqad khaaba waxaa khasaaray man dasaahaa qofkii wasakheeya maxaa lagu tahiraa iimaan iyo camal saalixaa lagu tahiraa maxaa lagu wasakheeyaa shirki iyo dembi iyo macsiya lagu wasakheeyaa suurat laclaa baan ku soo maray qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa qad aflaxa waxaa liibaanay man tazakaa qofkii ahirma oo wadakara sma rabbihi fasalla nabiguna calayh salatu slam aayaddan haddii uu soo maray axaadiidta qaarkood waxay ku yimaadeen wuxuu dhihi jiray allahuma aati nafsii taqwaaha anta waliyuha wa mawlaaha wa zakiha anta khayru man zakaaha ilaahu naftayda alla ka cabsigeeda si ilaahu adaa weli u maamula ilaahu nafteeda dahir adigaa cidda dahirta ugu fiican ducadaa nabiguna ku ducaysan jire way sugan tahay laakiin aayadda in la sheegaayey waxoogay muran baa ka jiroo sanad ahaan ma sugna riwaayaadkaa dacfi baa ku jira amaa in ducadaa lagu ducaystaayey nabigay ka sugan tahay alayh slam fii saxiixi muslim wakhayrihi inay duco dheer uu akhrii jiray ay ka mid ahayd allaahuma aati nafsii taqwaaha wa anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mowlaaha saa nabigu waa ku ducaysan jiray sal allahu alayh waalih wasalam intaa marka laynoo sheegay qofkii liibaanay laynoo sheeg kuwii kalena kuwii kale waa tusaalahan soo socda oo kaleeto sidaasaynan mudan yihiin kadabat way beenisay hamuudu ree hamuud rasuulkii loo soo diray beeniyeen ilaahay inay rumeeyaan bay beeniyeen sharcigiisiiyo risaaladii inay qaataan bay beeniyeen bitaqwaahaa bisababi taqwaahaa kibirkooda iyo qooqooda dartii bay la beeniyeen way kibireen oo way qooqeen waa ka ilaahay marka la yidhi kadabat hamuudu lmursaliin hamuud waxay beenisay rusushii loo soo diray beeniyeen wa ilaa akhaahum saalixan faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh saalax baan u dirnay war caabuda war ilaah kale ma lihidiin way ka diideen qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaanaa an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wainana lafii shakin mima tadcuuna ilayhi muriib waxay dhaheen nin fiican baan kuu haysanoo rajo badan baan kaa qabnay ma waxaasaad hadda noola timid waabad macno beeshay dhaheen nin fiican oo soo koray oo talku hawo iyo rajo badan ka qabaad ahaydbe oo wax weyn laga hiigsanaye ma ilaah keliya hala rumeeyo ilaahyada haladay hadda kusoo meeraysatay bay yidhahdeen waad qiimo beeshay agtayada muxuu ku qiimo beelay khayrkii iyo wanaaggu ugu yeeray markii dambana way dii way diideen bitaqwaahaa bisababi taqwaahaa qooq iyo kibir ay kibreen dartood bay u beeriyeen waxaan soo maray suurat اlfajri maxaynu ku soo marnay وثموuد الذيiنa jاabوا الصkر بالwاad وفircawna di lwtaad الذiina طغوا في البiلاad adduunka iyo uunka ilaahay bay ku qooqeen oy ku kibreen way kibreen way kibreen way kibreen rasuulkii way beeniyeen marka markii dambe waxay dhaheen faatinaa biaayatin in kunta min asaadiqiin hadday runtaa tahay mucjizo iyo xujo noo keen qaala haadihi naaqat lah neef geela baa ilaahay u keenay ilaahay aadan buuba abuuray waan aabbiyi hooyo lahayne ma geel inuu abuuraa wax ku ah weliba waxay sheegaan mufasiriintu buur bay dhaheen buurtaa qaalin geelahoo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa u eg halkaa ka soo saar waxay yidhahdeen buurtii baa intay foolatoy ruxatay bay fag soo siisay waa lagu imtixaano laakiin waxaa la yidhi eelka biyaha cabitaanku waa kallaytan lahaa shirbun walakum shirbu yowmi macluum idinkuna maalinkiina arooraysaan idinku iman mayso maalinna wixii biyaha iyadaa cabbi ha ugu imanina murankii waa ka soo dhammaaday marka markii horebana muran bay ka ahaydee inay rumeeyaan mayna rabin markii murankii ka soo dhammaaday bay dhaheen waryaa aan soo afjarno bahashanba aan boqonaha jarroon dillo warkii baa nabiga soo gaaray nin baana loo qoondeeyey inuu ku dhufto nin kibir badan oo qoys tiro badanoo soomaalidu say qaar dhahaan laandheeraha ka dhashay oo nin xoog badan oo tababarana dagaalyahana oo xoolo badan baa wuxuu yidhi tan soo maaha anaa kala fiiqa igu daaye kuu nabigu ku magacaabo weye xaynuru hamuud idin bacaa markii uu baxay ee u qalab qaatay ashqaahaa habuudkii ugu ayaan daraa muxuu u qalab qaatay hashii inuu boqonta soo jaro fa lahum wuxuu ku yidhi rasuulullahi rasuulka ilaahi naaqatallaahi daaya hasha ilaahay war jooga war hasha ilaahay war hasha iska daaya ilaahay uu mucjizadii aayadda idinku keenay daaya faraha ka qaada iyo wa suqyahaa cabitaankeediiyo kalkeeda oo faraha ka qaada fakadabuuhu waa beeniyeen wuxuu uga digay hashaa hadday taabtaan cadaab baa idiin imanaya cadaab baa laydin cadaabi war hanuunka qaata war baadida iyo iska daaya war waa laydiin cadaabiyo jooga adaaba lagu yidhaahdaa intaa waxay la mid tahay aayaddii kale ilaahay yidhi suuraة اlqamar fanaadow saaxibahum fatacaaطaa facaqar saaxiibkood bay u yeedheenoo ashqaahum bay u direen kaasay u direen markay kii u direen buu nabigu ilaahay yidhi naaqat allaahi hasha ilaahay daaya fakadabuuhu waa beeniyeen in ciqaab u imanayo iyo rasuul ilaahi le way beeniyeen facaqaruuhaa boqontay gooyeenoo waa dileen hashii waa dileen markay dileen kumayna daynin markay dileen kumayna daynine waxay yidhaahdeen iitanaa bicadaabillaahi bay yidhahdeen cadaabkaad sheegaysa noo keen hadday runtaa tahay markaasuu wuxuu ku yidhi faqaala tamatacuu fii daarikum alaaata ayaamin saddex maalmood baa adduun idinka hartay saddexda maalmood tamashleeya tamatacuu fii daarikum guryihiinniyo waddankiinna ku tunto oo tamashleeya raaxaysta daalika wacdun hayru makduub kaasi waa ballanqaad ilaahayoon marnaba been noqonaynin soo ma laha saddex maalmood baa kaaga hadhay adduun in lagu yidhaahdo gamtaa laydinku istaagi doonaa maxaa dhacay marka kadib falamaa jaءa amruna cadaabka yagii markuu yimid najaynaa صaalixا wاladiina aamanuu macahu biraxmati mina maxaa ku xiga wanajaynaahum mise wa min khizyi yowmiid waay mise waa laba aayadood labaduba wa min khizyi yowmiid maalintaa dulligeediina waa ka badbaadeen iyagiina maxaa ku dhacay huf baa laga dhigay way soo socotaa wax lagu sameeyey marka fakadabuuhu way beeniyeen facaqaruuhaa boqontay gooyeenoo way dileen nabiga ilaahi wuxuu yidhi soo amarkii maydaan diidin soo cadaabkii maydaan dooranin saddex maalmood baad haysataan saddexdii maalmood baa dhammaatay cadaabkiibaa iyaga lagu soo daayey nabiga iyo intii rumaysayna waa la badbaadiyey cadaabka lagu soo daayey muxuu ahaa horta fadamdamaw cadaab buu ku dejiyey calayhim korkooda rabuhum rabbigood cadaab buu ku dejiyey oo fasawaahaa waa ku simay intii muminiintahay maahadee hali kama fiigin gam baa looga dhigay cadaabku ummado kale uma gudbin iyagaa lagu jaangooyey huf baa laga dhigay cadaabku muxuu ahaa saaciqa qayla ah lagu soo diray markuu uga digayey wuxuu yidhi walaa tamasuhaa bisuu'in fayaahudakum cadaabun qariib markii uu yidhi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaamin kadibna ilahay waa kii aayad kale ku yhi innaa arsalnaa calayhim sayxatan waaxidatan fa kaanuu ka hashiimi اlmuxtadir hal qaylaan ku sii daynay dadka xaabada ay soo gurtaan ee la burburiye ma aragteen sidaasay aga laxmaydkoodii saa u wada daatay wey sidii daksiya barambar la buufiyey dheh oo bannaanka daadsan remagaalku saasay garanayaane xaaba la gurtay oo bannaan wada burbursan ciyaalku magaaladu garan maayaane ayax la buufiyeoo sun lagu buufiyeoo bannaanka wada daadsan dheh saasaa bakhtigoodii u wada daatay ilahi wuxuu uhi amaa amuudu fahadaynaahum waan hanuuninoo hanuun baan ugu yeedhnoo waan tusinay fastaxabu lcamaa cala alhudaa indhala'aantii bay hanuunkii ka doorteen faakhadahum saaciqatu lcadaabi alhuun saaciqadii iyo qayladii cadaabka dulliga ahaabaa ku dhacday bimaa kaanuu yagsibuun waxay samaynayeen darteed baa loo cadaabay wa fii id qiila lahum tamatacuu xataa xiin facatow can amri rabbihim faakhadahum asaaciqatu wahum yanduruun fama staطaacuu min qiyaamin midna waa istaagi kari waaye wamaa kaanuu muntasiriin waxna waa iska dhici waayeen away digdigtii iyo anaa xoog badanaya laabgaraaci sidaasaa sugaysa weeye fadamdama waa ku dejiyey cadaab calayhim korkooda rabbuhum rabbigood bidembihim dembigay galeen darteed baana loo cadaabay innaguna haddaan dembigaasoo kala gallo dee dariiqay mareen baad maraysaan un weeye ama naftiina qad aflaxa man zakaahaa noqda ama waqad khaaba man dasahade reer amuudoo kala noqda walaa yakhaafu ilaahay kama cabsado cuqbahaa dakanaheeda kama cabsado waay iyo ciribteeda amaa laguu soo raacdaa iyo cid baa kaa dabahadli iyo cid baa kuu qabsanaya aadamaha waxaa lagu yaqaanaa hadduu waxgeysanayo amaa lagaa daba yimaadaa buu dhahaa hadhow difaac buu geliyo waa laga soo dabaduuliyo war waxaas ilahay agtiisa ma taallo laa yusأalu camaa yafcalu wahum yusaluuna waay ilaahay wuxuu sameeyey cidiba ma weydiin karto idinkaa laydin weydiinayaayoo laydin abuurtay marka ha u qaadanin ilaahay ciduu kaaga baqi inay jirto iyo cidaad ugu qayshan inay jirto saa darteed ilahay wuxuu yidhi walaa yakhaafu kama baqo cuqbaahaa ciribteeda iyo dakanaheeda iyo eeddeeda iyo waa laguu dabageli midna ilaahay kaaga baqi maayo muxuu kugu daayaa marka wuxuu kugu daayaa isaga inaad u caabuddo maxaa la sameeyaa markay xaaladu kaa xumaato ee in tallaabo lagaa qaado aad ka yaabto ee ciqaab kugu soo dega ka baqdo fafiruu ila allaahi waay ilahay u carara isaga u carar xaggiisa meelaad u carari oo kaa badbaadin nabi nuux wiilkiisii baa mooday inuu buur ku carari doono qaala saawi ilaa jabalin yacsumunii min almaai burdan buurtaasaan ku cararayo on duufaan kaga cas qaala laa caasima min amrilaahi intuu lahaaba waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin buuraha laftoodaa la liqay markii loo baahdo buurta lafteedaa la dhaqaajin marka meel lagu gabada ma lehe dadaw reer hamuud oo bacda caad dadkii ugu xooga badnaa saasaa loo galay hal qaylaana agalax dhulka wada daadsan baktigooda lagaga dhigay ma joogaysaan mise joogi maysaan oo halkaasaa rabtaa inaad gashaan nabga ala waxaa ka sugan min xadiidi jamaaca min aلصaxaaba minhu camaar ibni yaasir inuu cali ku yihi caliyow alaa uxadiثuka biashqa الnaasi dadka kan ugu ayaan daran aakhara ma kuu sheegaa qaala balaa haa buu yidhi wuxuu yihi rajulaani laba nin baa ugu ayaan daran dadka uxaymiru amuud reer amuud kii guduudnaaye reer amuud aladii caqara naaqata hasha boqonta gooye idin bacaa ashqahaada waladii yadribuka yaa caliyu calaa haadihi midka halkaa adiga kugu dhufan doona buu yidhi xataa tabtalla minhu haadihi ilaa halkaa uu dhiigu ka buuxsamo ka ku dili doona waay adiga halkaa intuu kaaga dhufto halkaa dhiiggu kaa buuxsami doono labadaasaa ugu ayaan daran buu yidhi cabdiraxmaan ibnuljib sooma kiis halkii saxaabadii waxay yidhaahdeen marka cali baa xadiidkaasi markii cali la dilay ilaah baan ku dhaarannaye ma gefin halkii nabigu sheegay bay kaga dhacday intuu nabigu sheegayna dhiiggii baa buuxay sidaasuu cali ku dhintay ayib ninka sidaa iyadoo jirto ninkii cali dilay ammaanayee awliyada ilaahay ugu waaweyn inuu ka mid yahay u haysta ka warran ninka u haysta awliyada ugu waaweyn ee jannada darajooyinka ugu waaweyn helaya inuu ninkaasi ninkaasi janna buu ahaa markii cali saa u gelayay ilaa iyo haddana ummad ninkii raacsan oo sidii qabta oo u haysata ninkaasu ahlu janno inuu ahaa camal janno lagu galo oo ka fiican oo la samayn lahaana uuna jirin ilaa maantay joogaan jannada sidii loo jeclaa xataa jidkii naartaa loo maray <laughs> annadii jacaylkeedii xataa jidka naartaa loo maray idin sooma artaan halkan saltanada cumaan sooma taqaanaan iyo tolka qolyahan uu xukumo suldaan qaabuus shacab weynaha jamhuurtooda maaha laakiin dowladda iyo eh, madhabka dowladdu haysato ee wax lagu xukume ummadda lagu maamulo lagu fatwoodo waa madhabkii cabdulahi bin cabdiramaan waladii yadribuka calaa haada madhabkiisi waay ilaa hadda mukhtasaraadka caqiidadooda haddaan hayno hadda daabacaan horodhacooda gabayada waxaa lagu ammaanayaa ninkaas ninkaasaa lagu ammaanayaa alla ninkaasi taariikh fiican buu islaam diinta nebi axmed u galay baa laleeyahay oo maxay tahay taariikhda dahabkee u galay cali buu dilay marka la yaab ma laha in dariiqii jannada oo la raadinayo mid naar la galo haddana la moodoy quruun kun sana ka soo wareegtiya ka badan in dad weli didkii inuu kii jannada yahay moodaya iskaga daba dhammaadaan wax iska waa wax jira waay ninkii shaydaan la jidhihi jira inuu shaqaystayna waad aragteen cadaabkiiyo naartana ilaahay bilaash inuusan u samaysanin idinkuma aragtaan marka ashqa naasi waa uxaymiru amuud iyo cabdiraxmaan ibnu muljimkii dilay cali radi allahu canhu ardaah welina dad baa taqdiisinaya halkaasaan ku daynaynaa caawb maanta subxaanaka allah wabxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka